bialifin wataa-in masiidatayn a lagu keenay waana mansuubun see loogu keenay waa qiyaas shantii qiyaaska ugu imaanayda maxaa ka mid ah sifatu mudakar ma laa yacqil mudker oo ma laa yacqila sifadiisu qiyaasay ugu timaada qiyaasay ugu timaaddaa marka ismun mansuubun wey ismna hadda caqli ma leh ah, marka waa mudaker ma laa yacqila sifadiis sifa wey marka qiyaas shantii ugu imaanayda ma jumica bialifin wata shantii uu ka mid ahaa sifatu limudakerin laa yacqil almansuubaatu kuwa la nasbiyay hamsata cashara shan iyo toban weeye asmaada la nasbiyaa waa shan iyo toban shan iyo toban wahiya shan iyo tobankii almafcuulu bihi weeye si mujmaluhu marka hore u sheegaya waa tirina shan iyo tobanka markuu tiriyo uu si mufasala haddana u sheega oo midba mar si gaara uu u sheega marka hore mujmal ahaan noogu tirina whiy شaن iyo tobankii almafcuul bih weeye mafcuul bihi waa mansuub w minhu mafcuul bihi buu kamid ahaaday almunaada munaaduna mafcuul bihiguu ku jira ee mid gaar aho la tirinaya maaha almunaada wuxuu kamid yahay mafcuul bihi mafcuul bihiguu kamid yahay oo ficil maxduufaha nasbiyey markaad leedahay ya zaydu macnaheedu waxay tahay adcuu zaydan marka mafcuul bihi weeye munaadaha kamaa sayaatii siduu noo imaan doono bayaanuhu la cadayntiisa meeshiisuu noogu imaana maxalkiisaa lagu cadaynaa inuu munaaduhu ka mid yahay mafcuulu bihiga walmasderu masderkii weeye midka labaad waa masderka wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuul almulaqa mafcuulu mulaqna waa la yidhaah masderna waa la yidhaah mafcuulu mulaqna waa la yidhaahdaa waa midka labeeya mafcuul muطlaq waxaa loo leeyahay mafaaciisha kaleeto waxaa lagu xidhaa daraf amase jaar majruur mafcuulu bihi mafcuulu liأjlihi mafcuulu macahu mafcuulyaalka kale mafcuulu fiihi mafcuulyaalka kale daraf ama jaar majruura lagu xidhaa laakiin mafcuulu muطlaqa waxba laguma xigo mafcuul aa laleeyahay mafcuul waa iska waa la iطlaaqo lama qaydin bihi laguma qaydin macahu laguma qaydin fiihi laguma qaydin liajrihi laguma qaydin waa la ilaaqay waxba laguma xidhin waxba laguma xidhin marka mafcuulu mulaq waa masderka mansuubka oo kale tusaale keligiis maan waa arki doonaahe kan saddexaad wa dharfu zamani dharfu zamaan weeye iyo wa dharfu makaani dharfu makaan dharfu makaan midka wa yusama waxaana lagu magacaaba mafcuulan fiihi darfu makaanka iyo darfu zamaanka labadaba waxaa lagu magacaabaa mafcuulu fiihi kii dhexdiisa wax lagu sameeyey ilaa ficilkaa ku dhex dhaca marka mafcuulu fiihi aa la yidhaahdaa mid walba isagaa baabkiisa insha allahu noogu imaan doonaa walmafcuulu midka afraad walmafcuulu kii la sameeyey wey min jlihi isaga dartiis wax loo sameeyey mafcuulu min jlihi aa la yidhaahdaa midka shanaad walmafcuulu macahu weeye la jirkiisa kii la sameeyey iyo wlmushabahu kii loo ekaysiyey bilmafcuuli bihi waa midka lixaad haddaad maqasho almushabahu bilmafcuul bihi waa mansuubu صifati mushabaha صifa mushabaha isimka ay nasbido wey ah, almushabahu bilmafcuul bihi haddaad maqasho waa صifa mushabahaahu isimka ay nasbido wey wlxaalu xaalki weye midka todobaad waa xaalka ismulxaalka weye kan sideedaad wa tamyiisu tamyiiskii weeye kan sagaalaad walmustanaa kii lasoo reebay weeye midka tobnaadna wa khabaru kaana kaana khabarkeeda wey iyo waakhawaatiha kaana walaalyaalkood khabarkooda wey midka tobnaad waa midkaas midka koob iyo tobnaad wa khabarulxuruufi waa xuruuftii khabarkooda xuruuftii almushabahati loo ekaysiiyey bilayse xuruufmushabaha bilayse khabarkooda waa mansuub waa midka koob iyo tobnaad midka labiyo tobnaad wa khabaru afcaalilmuqaaraba afcaalmuqaaraba khabarkooda weeye afcaalulmuqaaraba khabarkooda weeye khabarkooda weeye midka oo labiyo tobnaad wey midka saddex iyo tobnaad wasmu ina ina isimkeeda weeye waa akhwaata ina walaalyaalkeeda isimkooda waa midka saddex iyo tobnaad midka afar iyo tobnaad wasmu laa waa laa isimkeeda alati laadi linafyi ljinsi u sugnaatay midka shan iyo tobnaad wataabicu waa midkii raacay lilmansuubi kula nasbiyey wa huwa taabicuna arbacatu ashyaaa waa afar shay kamaa taqadama sidii soo hormaray baab lmafcuul bihi haddii shan iyo tobankii mid mid kuugu soo qabana mid walba si gaara ayuu kuugu faahfaahina baabulmafcuuli bihi mafcuul bihiga baabkiisii haada kanu maxalu maxalkiisi weeye wahuwa mafcuul bihi alsm waa sm aladii isimka yaqac wuu ku dhaca calayhi korkiisa alficlu ay ficlu faacili faacilka wixii uu sameeyey mafcuul bihi waxaa la yidhaah faacilka ficilkii uu sameeyey shayga uu ku dul dhaca naxwo darabtu zaydan zaydan garaacay wa rakibtu lfarasa farasaan koray hadda fiiri darabtu waan garaacaan leeyahay garaaciddu waa ficilkii aan sameeyey yuu ku dul ficilkii zaydu ku dul dhacay waxaan idhi warakibtu farasa farasan koray rukuub inaan sameeyaan sheegay ficilka aan sameeyey waa rukuub ficilkii yuu ku dul dhacay alfarasa ku dul kaas ayuu ku duldhacay marka wa huwa mafcuulu bihigu alsm waa ism aladi waa ismka yaqacu ku dhaca caleyh korkiisa alficlu ay ficlulfaacil faacilka ficilkiisa waa midka uu ku dul dhaca weeye laakin waa inaad ogaato marka lagu leeyahay ficil faacila ku dul dhacaa muraadku maahan wuquuc ama dhicitaan oo xisiya oo isha lagu arkaa kaliya maahan maahan muraadku waxa weeye maa yashmalu alxisiya wاlmacnawiya dhicitaanka wuxuu noqon karaa mid xisiya o isha lagu arkaa sida darabtu zaydan zaydan garac garaacitaanku iyadoo loo jeedo ku duldhaca warakibtulfarasa faraskan koray koritaanku iyadoo loo jeedu ku duldhaca wuxuu kaloo noqon karaa mid macnawiya sida wattaqullaaha ilaahay ka baqa wa aqiimu salaata salaada ooga misaalkaas nusqooyinka gobolka qaldan yahay oo meeshii aqiimu salaata laga laga rabay a waxaa ugu qoran waid akhadna mana ahan waid akhadnaahe waaqiimu salaata meesha laga raba waaqiimu salaa a meesha laga rabaahe ogow marka fiiri wattaqullaaha marka aad tidhaahdo wattaqullaaha maxaa loola jeedaa dhicitaanka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa tacalluqu ficli اfaacili bishayin faacilka ficilkiisu inuu shay ku tacalluqo shay huwa mafcuul bihi shaygaasoo mafcuul bihi ah kaasaa loola jeedaa ficilka faacilku inuu shay ku tacalluqo hadda taqwadu cabsidu yay ku tacaluqda yaa laga cabsana allah sidaas weeye aqiimu salaata salaada ooga oogitaanka salaada yuu ku tacaluqaa salaada aqiimu ooga alyi oogitaanka yuu ku tacaluqaa salaaduu ku tacaluqaa salaaduu ku tacaluqaa marka marka lagu leeyahay ficilka faacilka ku dul dhacay waxaa loola jeedaa tacaluqu ficli اfaacili bishay waa faacilka ficilkiisu inuu shay ku tacaluqo shay inuu ku tacalluqo shaygaas haddaan la sheegin si fiican maba loo fahmayaba ficilka faacilka marka hadda taqwadu cabsi waxay ku tacalluqdaa mutaqan minhu shay laga mid laga baqayo midka laga baqayo marka waa allah aqiimu ooga oogitaankii ku tacalluqaa asalaata mideeda kaleeto marka lagu leeyahay ficilka faacilkaa ku dul dhacay sawaaun an nusiba alficlu ilayhi bidariiqi اlihbaati an bidariiqi nafyi waa isku mid ficilka in loo nisbeeyo shaygaas ayadoo lagu sugayo iyo in laga anfinayo waa isku mid ah, taasna ogow sawaaء نصب nuصiba اlficlu ilayhi bidariiqi اisbaat kama maala hadda fiiri ficilka oo garaacida zayd ayaa loo nisbeeyey inuu ku dhacayo waana lagu sugaa rukuubka faraskaa loo nisbeeyey waana lagu sugaa taqwada allaha loo nisbeeyey xadka laga cabsanayo oogitaanka salaada loo nisbeeyey aqiimu salaa waana lagu sugaa waxaa la mid ah haddii laga anfinayo waa la mid iyaduna waxaa tihi lam adrib zaydan zayd ma aanan garaacin hadda zayd waa mafcuul bih garaacidan ood ka anfinayda maxaa yeele garaacidda awalan waxaa nidhi waxaa loola jeeda tacalluqu ficli faacili bishay ficilka faacilku inuu shay ku tacalluqo marka aad leedahay lam adrib aniga ma aanan garaacin cidda garaacidda aad ka anfaydaya waay oo hadalkaa ku tacaluqa waa zayd lam adrib zaydan aad leeda marka garaacidaadan yay ku tacaluqdaa oo aad ka anfinaydaa zayd marka waa maxaa loola jeedaa wuquuca wuquuca dhanba maxaa loola jeedaa tacaluqu ficli faacili bishayina loola jeeda faacilka ficilkiisu shay inuu ku tacaluqo intaasaa loola jeeda intaas ayaa loola jeeda meeshaas faa'iida muhiimu ka qabtay oo ah ficilka marka loo fiiriyo mafcul bihi sagaal inuu uqaybsamo sagaal uu uqaybsamaa ficil marka mafcul bihi loo fiiriyo sagaalka bal fiir carabkaan marine qayb horay aan usoo marnay iyo qaybuusan awel noo soo sheegin iskuukaana dara horay maraan usoo marnay eh, afcaasha labalabada mafcuul qaata afar nuuc oo kamida soo maaha marka shan kaluu noogu dara afartiina soo celina tanaa markaa ka wanaagsan fiiri meeshaas wuxuu ku yidhi calaamad mafculu lagu yaqaanaa jirta calaamad oo mafculu lagu yaqaanaa jirta mafculu bihiga ka dhigo ficilkana ism mafcuul ka soo qaado ism mafcuulku khabar waa inuu u noqda khalaas markaas saxay noqona hadduu u noqon waayo mafcuulu maaha mafcuulu inuu mafcuulu yaqaan xagga macnaha waxaad ku fahmi kartaa asaga mubtadayso khabarna waxaad ka dhigtaa ficilka laleeya waa ku dul dhacay ficilkaas ism mafcuul laga keenay ism mafcuul khabar ka dhig hadda darabtu zaydan soomaadan dhihin zayd mubtadayso zaydun zayd darabana ism mafcuul ka soo qaado waa madruube zaydun zayd madruubun waa kula garaacay soo macna saxa ma noqon alfarasu soo mafcuul ma ahayn mubtadayse rakiba ka soo qaado ism mafcuul alfarasu faraskii markuubun waa mid la koray soo maha haye waxaad soo qaadataa waxaad tidhaahdaa wallaahu allah mutaqan waa mid laga boo mid laga boqo we laga cabsado wasalaatu salaadu muqaamatun waa mid la oogo waa mid la oogo marka sidaasaa lagu yaqaanaa le halkaas markuu marayo wuxuu ku yidhi wاlficlu binisbati lilmafcuuli bihi aqsaamun ficilka marka loo fiiriya mafcuulu bihi mafcuul ma qaadan kara mise ma qaadan karo hadduu qaadan karo imisu qaadan kara marka dhankaas laga fiiriyo sagaal u qaybsamaa sagaal sagaal u qaybsamaa waa ficilka waxaa qaybsama mafcuul ma qaadan kara ma qaadan karo waa la fiirina hadduu qaadan karo imisu qaadan kara waa la fiirina marka meeq u qaybsamaa sagaal sagaal u qaybsama fiiri aduu halkaa haye wlficlu ficilka binisbati marka loo fiiriyo lilmafcuuli bihi aqsaamu waa qaybo alawalkan ugu horeeya maa ficil weeye laa yatacadda aan u gudbi karin oo u tallaabi karin ilayhi mafcuulka aslan asal ahaanba ka daali sida ficilka tusa calaa xuduuin soodird soo dirin naxwu xadaalmadaru madaraa yimid madaraa soo diriyey wa nabatalana zarcu badalkiia noo soo dhashay aلثاني midka labeeya ma ficil weeye yatacadى u gudbaa ilىa waaxidin hal mafcuul bilxarfi ugu gudba hal mafcuulu qaata asagana toos uma qaadan kare xaraf jaaru ku qaadana ilaa weligaa jaar majruur waa mafcuul bihisiis horta jaar majruur waa wada mafcuul bihi mogta ficilka nasbisan ayuu y waa meeshuu ku tacaluqa ma garatay waxaa jirta afcaal aan ayagu mafcuul toos u qaadan karin laakiin mar walba xaraf jaaray ku gudbaan weliba waxyaalaha muhiimkaay ka mid tahay ficilku xarafkuu rabo kuma gudbo ficil walbaaba xuruuf uu ku gudbaa jirta aadaa loogu fiirsadaa ficil walba markaad dul maraydo xarafkuu ku gudbaa kan mid ba uu ku gudbaa mid ilaa uu ku gudbaa mid fii uu ku gudbaa mid calaa uu ku gudbaa waa inaad mumaarasa dheeray kaa rabta in alla intaad carabi akraydo adiga u fiirso ficilkaanu xarafkuu ku gudbaa xarafka ka daba mara fiiri ayadoo calaa ka daba mari jirta haddaad fii ka dabamaraydo ha lagugu qosla waxaa lagu leeya ficilkaas maba ka daba martaba waxa weeyaan fi marka waa loo fir taas mumaarasa un baa lagu gaaraa kutubo ka hadlaana waa jiraan oo xoogaa un fiican ka sheega marka nuuca labaad waa ficil hal mafcuul qaata halka mafcuulna toos uma qaadan kara xaraf jaaro ku qaata athani wuxuu ku yidhi ma ficil weeye tacadda u gudba ilaa waaxidin hal mafcuul bilxarfi ugu gudba kaqadibtu waan carooday min zaydin zayd xaggiisaan ka carooday zayd xaggiisa ayaan ka carooday waa dhirfay waan xanaaqay wey wa marartu calayhi waan soo maray ir hadda radiba mafcuul way qaadata laakin jaar majruur wey toosuma qaadan karto mintaasay ku qaadata marana calaadaasay ku qaadata wa haadaa kanu kaladii kiyuu lamid yahay qablahu ka horeeyey yusamaa laazimana lagu magacaaba wa qaasiranna waa lagu magacaaba ah, ficilka aan mafcuul qaadan karin oon waxbaba qaadan karin xataa aan xaraf jeer ku qaadan karin iyo midka xarafka jaar ku qaata labadaas waa isku magac laazimna waa la yidhaah qaasirna waa la yidhah labada magacba waa leyi ah, qaasirna waa la yidhaah laazimna waa la yidhah hal hal ficil waxaa dhahda shan xaraf inuu ku gudbo ah, mid lixaad inaad kusoo dartaa iska ilaali mid laba xaraf buu ku gudbaa inaad sad xaraf saddexaad ugu dartaa iska ilaalina saas wey waay walaa yusama laguma magacaabo mutacadiyan laguma magacaabo afcaashaas midkaas xarafka jeer ku gudba iyo midkaan gudbinba labadaas marnaba laguma magacaabo mutacadi isilaaxan xagga isilaax ahaan waqad tatasilu inay la xidhiirsataa laarkaa bilficli ficil ficilka alqaasiri oo laasimka umuurun arrimo oo fa markaas uu mafcuul u gudbo wahiyo arrimahaasu casharatun toban weeye tobankaasoo dukidad lagu sheegay filmudawalaati kutubaha la dhaadheeriyey kutubaha afka dheer kutubaha la yidhaah kutubta afka dheer leh kuwaasaa lagu sheegaa ah, katan waa mid bilaabe kitaabkana waa bilow bilowaan joognaa soo ma jeedin wahali nuuca saddexeeya maa ficil wey yatacadaa u gudbaya liwaaxidin hal mafcuul binafsi xaraf jeer ku gudbi maayo toosu u qaadana hal mafcuul ka afcaali alxawaas sida afcaasha shanta alxawaas dareemayaalka qofka wax ku dareema waa imisa shan ah shanta waa arkay basartu samictu waxa weya duqtu waa dhadhamiyey shamamtu waa uriyey iyo lamastu waa taabtay shantaas wey hal mafcuulay qaataan shantood mid walba hal mafcuulu qaataa xawaastaa la yidhaha dareemayaalka naxwu shamamtu waan uriyey wa absartu waa arkay wa samictu waan maqlay saddexuu kuu sheegay duqtuhuna mideeda kale u fiirso weligiis ficilka mucadaha calaamad lagu gartaa jirta waa in haau damiir ay la xariirsato samictuhu ma arkaysaa waa calaamada lagu garto ficilka mucadaha hadaas oo aan xadaث u laabaynn masder aan u laabayn masder waa inaysan u laaban daad aragto ficilay hadaas la xadito waa mucada wax kale maba noqon karo oon xadaث u laabayn marka sidaas ayaad leedahay lamastuhu waa taabtay wraabicu nu caafeeya maa ficil weeye tacada ugudba liwaaxidin hal mafcuul taaratan mar binafsihi wa taaratan bilxarf mar toosu u qaadana hal mafcuul marna xaraf jaaruu ku qaadana naxwu shakartuhu waan ku shukriyey fayajuusu fiihi waxa banaan shakartu lahu waan ku shukriyey marna laamtaasuu ku qaadanaa marna toosu u qaadana wاlkhaamis midka shaneeya maa ficil weeye yelzamu laazimaya taaratan mar wuxuu noqonaa laazim hal mafcuul xataa qaadama wytacadىa lnayn laba u gudbaa binafsihi maratan ukra mar kale marna laba mafcuul toos u qaadana laba mafcuul uu mar toos u qaadana marna laazim iska noqo hal mafcuul xataa qaadama kaas waa soo marnay soo maaha naxwu zidtuhu zayd waxaan u siyaadiyey dinaaran zidtuhu wuxuu kugu baraa ficilka calaamadda lagu gab mucadaha haye haddana mar kale fiir isagoo laazim hadda laba mafcuul qaata kan hore wazaada dinaaru dinaarkiyaa kobcay oo siyaaday wanaqastuhu zayd waxaan ka nuqsaamiyey shay-an wanaqasa shayu shaygiyaa isagii nuqsaamay fiiri marka marna labu toosu qaadana marna laasimu iska noqona wa saadis nuuca lixeeye afcaasha ka mid a maa ficil weyn yatacadaa u gudbaa liwaaxidin hal mafcuul binafsihi waliaakara mid kalena binafsihi ugu gudbaa taaratan mar wa bilxarfi ugu gudbaa ukra mar kale waxa weeyaan ficil laba mafcuul horta mar walba mid waa qaadana mafcuulka labaad marna toosu u qaadana marna xaraf jaaru ku gaara ah, kuwaanu kan soo marnay soo maa wa bil xarfi ku gaara ugu gudba aqra mar kale wa huwa midkaas labaad haani mafcuuleyhi waa labadiis mafcuulkii labeeyey kawazantuhu waan u miisaamay adaraahima oo wasantu lahu daraahima wakiltu waa u beegay aacaama cuntadiiaan u beegay o amase kiltu low waan u beegay aacaama wazawajtuhu waxaan ku nikaaxiyey hindan o amase bihaa zawajtu waan ku nikaaxiyey bihaa bihinda oo ba'ad gelinaya labadaba kuu banaan zawajtuhu hindan zawajtuhu bihaa bihinda wa samaytuhu ow dacawtu labadan waa laba ficil oo isku mid ayagana wasamaytu waxaan ku magacaabay ibni wiilkaygii muxamedan aan u baxsho ow bimxamedan aan u baxsho waxaa leedahay samaytu ibni waa mafcuul awelka ibni mafcuulka labaad waxaa tira muxamedan haddaa rabtana maxaa leedahay bimuxamedin khiyaaraad leedahay wa kanaytuhu waxaan ugu kunyooday abaa caliyin ow biabaa caliyin wasaabic nuuca todobeeya maa ficil wey yatacadaa u gudbaa binafsihi lisnayni labo labadaasu awaluhumaa mid ka horeeya faacilun faacil uu ka yahay fi macnaa xagga macnaha wahuwa kaasu baabu acdaa wakasaawey waa soo marna adiga wahaaminu nuuca sideedeeya maa ficil weeye yatacadaa u gudbaa linaini laba mafcuul labada mafcuulo asluhuma asalkoodu almubtada walkhabaru ay isku ahaayeen wahuwa baabu danna waahwaatiha wey isna waa soo marna wataasicu mid ka sagaaleeya maa ficil weeye yatacadaa u gudbaya waa nuuca sagaaleeya ma nuuc weey tacada ugudbaa lialaaai mafaaciil saddex mafcuulu qaadana toosun u wada nasbina xaraf jaar ku gaari ma saddex mafcuul waaya saddexda mafcuul labada damba asalkii mubtadii qabr isku ahaa jirtay wuxuu ku yidhi aslu akhirayni labada dambeeye asalkooda minhaa saddexda ka mida almubtada walqabr wey walawalu midka horeyna ajnabiyunu ka yahay anhaa anhaa waxa weeyaan anhaa can اlmafaaciili mafcuulyaalkan ajnabiyu ka yimi wa huwa baabkaasuna baabu aclama wa araa la yidhahda aclama calima laba mafcuulay qaadan jirtay hamsa lagu daray saddexay qaadan ra'aa laba mafcuulay qaadan jirtay hamsa lagu daray saddexay qaadan akhbara ka mid oo khabara ka mid a kuwaasaa ka mid a marka sagaalkaasay noqdeen nuuc iska fiiriyo ogow in imtixaanka ay ku jiraan waxaan iska sheeka maaha ha lagu akrina waay wa huwa mafcuulu bigii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday laba qaybood mafcuulu bihigu waa laba qaybood dhaahirin ka bedelo haddi qismayni waa jaran tahaye dhaahirin dhaahir u ahaaday iyo wa mudmarin fadhaahiru kan daahirkaa maakii wey taqadam soo hormaray dikru mafcuul bihi daahira waa kuwii la sheegay darabtu zaydan rakibtu lfarasa itaqu llaha aqiimu salaata waa kuwaas daahirki waa kuwaasa fadaahiru daahirkii maakii way taqadama soo hormaray dikru la sheegidiisa wlmudmaru mudmarkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey mutasilun ka bedelo rafcihe mutasilun mid mutasila weeye naxw akramanii waa ikaraameeyey zaydu ninkii sayidha iska dhe iyo wa kuwa lamidkaa dee horaad u soo akramanii akramana akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna akramahu akramahaa akramahuma akramahum akramahuna wuxuu ku yidhi akramani iyo akhawaati akhawaati waa kuwaas aan ku darnay waaye iy wa munfasil mafcuul bihi munfasila naxwu iyaaya iyo akhawaati wey iyaaya akramta iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakun iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyahuna waa kuwa akhawaada waqad taqadama dalika madkuurkaas waa soo hormaray dhammaantiis fii fasli mudmari kusoo hormaray lagugu celima sugi mayid laa iska daadiday daad haydana waaba hayda walaaslo hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego mafcuulu bihi iyo faacil siday u kala horeeyaan inuu kuu sheeguu rabaa wuxuu ku yidhi walaslu asalka fiihi fi lmafcuul bihi u asala an yataahara waa inuu ka gadaal maro can ilfaacil wadalika tusaale naxwu wa warisa sulaymaanu nabi sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda nebi daawuud nebi daawuuduu dhaxlay muxuu ka dhaxlay cilmi iyo nabinimo ka dhaxlay ee maal ma kala dhaxlaan ambiyadu waay cilmi iyo nabinimu ka dhaxlay waria waa ficilkii faacilkiyaa ku xigoo ah sulaymaanu daawuudda oo mafcuulbigiyaa ka dambayda waqad yataqadamu inuu hormaraa la arkaa huwa mafcuul faacili faacilka uu ka hormaro way dhici kartaa in mafcuulku ka soo hormaro faacilka ka soo hormaridaasaa laba u qaybsan waa jawaas iyo wujuub labadaasay uqaybsan tahay soo hormarid ah. mafcuulkiya ka soo hormara faacilkii wuxuu ku yidhi jawaazan uu uga soo hormara banaanaansho banaanaasho naxw aayad quraan inuu horta keenaa la rabi nusqooyinka gobol waa ku qoranta nusqooyinna waa ka qaldanta walaqad jaaa aala fircauna nuduru fiiri walaqad jaaa waxaa u yimaadeen aala fircawna fircoon iyo eelkiisii annuduru kuwii digayeen ir aayadda sharxayna kugu taal hadday sanada matniga kuugu olin marka walaqad jaaa jaaa waa ficilkii mafcuul soo maro aal ah faacilkiina gadaalu maro annuduru jamcu nadiirin waa waay misaal kalena annaga waa noogu dhigay nuskhada naxwo daraba sucda muusa daraba waxaa garaacay sucda gabadha magaceeda sucda la yidhaah muusa ayaa garaacay hadda waxaa faacila muuse mafcuulbigiya horreey calaamadaas ku taalla calaamadaas waxaa garan kara qofka caqli wax isha looga jeedo maahan waa wax caqli u baahan waxay tahay sucda faacil inaysan hadda qofkii naxwada wax yar ka fahmay sucda inaysan faacilan waa u cad sababtoo ah sucda hadday faacil ahaa laheed darabat ala dhila calam taniif lagu darila maxaa ila afartii shardi waa la hayaa faacilka haddii sucda ay faacil tahay waa mu'anas waa xaqiiqiyu taniif ficilkii iyo isla xariiraan faacilkii ficilkuna nicmo iyo biisa maaha marka markaasoo kale waajibay noqonays in la yidhaha darabat mar haddaan lala xariirin maxay kutuse khalaas inaysan sucda faacil ahayn ee ay faacil taah uu yahay muusa calaamadaas ah jawaaska ka dhigtay ee eh, haddii fiiri la dhihi lahaa daraba muusa ciisa waajib in faacilka horeeya noqone maxaa calaamad ma leh daraba muusa ciisa midka horeeya waa in faacil laga dhigay la wax kaloo lagu kala saaro ma leh laakiin haddeer waa jawaasaa lagu leeyay maxaa calaamadaa taal waay wa wujuuban waxaad dhici kartaa in mafcuulku hormaro faacilka ka hormaro waajibnimona uga hormaro saddexu kuu sheeg saddexdaas ku dheg kitaab kale marka la gaaro laba ha lagugu daro shan ha kuu noqdeen ha kuu dhammaystirmeen ah, saddexda uu hadda sheegay waa inaad ku dhigta adig fiiri saddexuu sharxa noo sheegi doono saddexuu sheegay sooma jeedid kan ugu horeeya wuxuu yahay markuu waajib noqonaa markuu waajib noqonaa kan ugu horeeya wuxuu yahay waa haddii uu noqdo mafcuulu bihigu damiir muttasil ah fiiri sharaxa in kaana almafcuulu bihi mafcuulu bihigu hadduu noqdo waxdaw keligiis faacilkii waa ism baaha faacilkii maahan waxa weyn damiir waxdaw saasuu kuu leeyay maxaa yeele hadday laba damiir noqdaan faacilku inuu hormaraa waajib u fiirsada marka waxaa leedahay idaa kaana almafcuulu bihi waxdahu damiiran muttasilan aad leedahay ee munfasilan dhihi maysa qalilaamiyay kugu dhici muttasilan aad leedahay waa inuu mafcuulu bihigu noqdo damiir muttasilan اه ضمير متصله وانه نقوم نحو شغلتنا وحنا مشغولين amwaaluna maalyaalkayaga iyo waahluna ehyaalkayaga fiiri marka halkaas shaqaalad naa naadaasaa mafcuul bihiya ma damiir mutasila mise waa munfasil mutasil wey aye faacilkiina damiir maaha amwaalu wey waa isimkaas daahirka waa waajib markaasoo kale mafcuulka hormaro oo maxaa waajib ka dhigay horaad u soo qaadatay faslu damiiri maca tamakuni laa yajuusu ilaa fii mas'alatayni soo sooma qaadan ayadoo damiir mutasila la heli kara munfasil ma banaana ah, ilaa laba masale maaha labadii masale halkaan maaha hadda haddaan gadaal mari tirin maxaan dhahayna shaqaalad waxaan leenahay shaqaalad amwaalunaa waaluuna iyana damiir munfasilaan ka dhigayna mana banaana damiir munfasil in lala yimaado ayadoo damiir mutasila la heli kara marka waa waajib halkaas waad haydaa kan labaad kan labaad kan labaad wuxuu yahay waa midka matnigu kuu dhigayo kollayba nuskadeenna waa dhigaysaa waxaa la xidhiirsanaya si fiican waa noo dhiga sharaxana fiiri sharaxa idin dhigaaye aw itasala bilfaacili damiirulmafcuuli fiiri waxaa la xiriirsaday faacilkii damiir mafcuulka u laabana faacilkii waxaa la xiriirsaday damiir mafcuulka u laabana sida waydibtala ibraahiima rabbuhu wadkur sheeg id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima rabbuhu ibtalaa waa ficilkii ibraahiima waa mafcuul biigii waa hormar waa waajib maxaa dhacay faacilkii oo rabbu ahaa ayaa waxaa la xiriira damiir u laabanay ibraahiim haddaan hormarinno faacilka maxaa ka dhalana oo aan idhahno waidibtalaa rabbuhu ibraahiima cawdu damiirin calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wadaalika laa yajuusu ilaa fii sittati masaa'ila kamaa taqadama soo hormar marka lama ogolo waa waajib taas annaga matnigu noogu misaaliya naxwo zaana waxaa qurxiyey ashajara geedkii nawruhu ubaxiisii miaalkaasa matniga noogu yaala naxw zaana waxaa qurxiyey ashajara geedkii nawruhu ubixiisii hadda fiiri zaana waa ficilkii waxaa ku xiga mafcuulkii oo soo hormaray ashajara waana waajib in la hormariyo maxaa dhacay faacilkii oo nawru ah a waxaa la xadiisayba damiir mafcuulka u laabana nawruhu waa kaasa marka aayaddaas ayay isku ixraamihiin <coughs> midka saddexaad oo ay waajib noqonayda inuu hormaro mafcuul bihiga waa goormee fiiri sharxaa kuu dhigaye faidaa kaana fain kaana waxaad tidhaahdaa aw kaana alfaacilu maxsuuran fiihi fiihi yaad ku dare fiihi inaad ku dartaa lagaa raba hmm. jaamic duris alcarabiya iyo fiiriya kutubtaas kaleeto ka roon roon si fiican ay u cadfiihiday ku daraan ee maxsuuran kaliya kuma gaabiyaan kale waa ku gaabiya aw kaana alfaacilu maxsuura fiihi faacilku hadduu maxsuuru fiihi noqdo waajib weeye faacilku inuu gadaal maro mafcuulka hor maro ah, waa waajib tusaale waa kanaa tusaale waa kanaa innamaa yakshallaaha alla waxaa ka baqa oo kali ah taqwadaa maxsuur ah taqwadu waa shayga la koobayo yaa lagu koobaa taqwada min cibaadii addoommadiisa xaalay ka mid yihiin alculamaau culummadaa ka baqa ah, taqwadu waa maxsuur waa midkii la koobaayey culummaduna waa maxsuuru fiihi waa meesha lagu kooba taqwadii yaa lagu koobay culummadaa lagu koobay ah, marka faacilkii alculamaau ahaa muxuu yahay maxsuuru fiihi waa waajib inu oo ah allaaha inuu hormara waajiba inamaa yakhsha waa ficilkii allah waa mafcuul biigi waa waajibun hormo alculamaa waa faacilkii gadaal in la mariya waajib maxaa yeele waa maxsuur fiih mar kastana maxsuur iyo maxsuur fiih waxaa waajiba in la gadaal mariyo maxsuur fiih hadda khashyada ayaa maxsuur waay meeqaan sheegnay oo mafcuulku inuu hormara ay waajib tahay saddex allahu akbar kan koobaad wuxuu ahaa in kaana almafcuulu bihi damii in kaana almafcuulu bihi waxdahu waxdahu maxaa looga ictiraasa laba damiir hadday wada yihiin kaasaa looga ictiraasa ah, keligiis hadduu damiir noqdo mutasila aad leedaha munfasil lagama rabo meesheed kan labaadna muxuu ahaa aw itasala bilfaacili damiiru lmafcuuli kan saddexaadna aw kaana alfaacilu maxsuula fiih saddexdaas inuu hormaro mafcuulku a waajib faacilku inuu gadaal maraana waa waajib hadda waxaan gelaynaa saddex goor oo faacilku inuu hormaraa ay waajibta saddex goor oo faacilku inuu hormaraa ay waajib tahay sharaxa fiiri sharaxa la soco sharaxa la soco wuxuu ku yidhi fain kaana almafcuulu bihi huwa almaxsu fain kaana almafcuulu bihi huwa almaxsuura fiihi ku darab haddii uu noqdo mafcuulu bihigu maxsuur fiih asagaa maxsuur fiihi noqday markaas yaa maxsuura faacilki yaaba ahad waa waajib markaas waajib wey in faacilku horeeyo naxwo inamaa wax kale maahan akrama zaydu zayd wuxuu karaameeyey iyaaka adiga ikraamka aa maxsuur ikraamu zayd aa maxsuur ikraamu zayd a maxsuura yaa lagu koobay adiga lagu koobay qof kale ikraamu zayd ma jiro oo kula haysta inamaa wax kale maaha akrama wuxuu karaameeyey oo kali zayd qof kale ma karaamayn qof kale ma karaamayn wuxuu karaameeyey oo kali ah iyaaka adig marka iyaaka adigu maxaa tahay maxsuuru fiihi maxaa lagugu koobay ikraamu zaydin adaa lagugu koobay waa waajib mafcuulku hormar oo iyaaka faacilka markaas inuu inuu waxa weeye mafcuulka inuu gadaal maraa waajib mafcuulka inuu gadaal maraa waajiba sidaasoo kale waxaad leedahay inamaa akrama zaydun iyaaka zaydaa faacila inuu hormaraa waajiba inuu hormaraa waajiba iyaakana mafcuul bihi inuu gadaal maraa waajiba o kaana alfaacilu damiiran mutasila haddii faacilku noqdo damiir mutasilana waa waajib inuu hormaro oo mafcuulku uu gadaal maro naxwo darabtu waxaan garaacay zayda darabtu ba male darabtu waxaan mase basartu wey basartu waxaan arkay zaydan waa fiican ah, basartu waxaan arkay zaydan fiiri hadda ma banaana in faacilka gadaal la mariyo ah, maxaa ila waa damiir mutasila ayadoo damiir mutasil ila munfasila lama imaan karo haddii gadaal la mariyana muxuu noqonaa munfasilu noqona tan saddexaad oo ay waajib tahay faacilku inuu horey mafcuulku dambeeyo ow oh, khiif haddii laga cabsado lafsun isku dar mid inay isku dar maanaa laga cabsado see looga cabsaa in faacilka iyo mafcuulku isku dartamaan oo la kala oqoon waayo see looga cabsanaa an lam tadhar waaba inaysan ka muuqan fiihimaa faacilka iyo mafcuulka alxaraka say uga muuqa muuqadiine kaan kaanaa waaba inay ahaadaan maqsuurayn misaali daraba muusa ciisa daraba muusa ciisa wax kale lagu kala saarmaya mid kasta wax waa ganaac kala soomaa marka midka horeeyo faacilka ama waxaa tiraa daraba ibni gulaami daraba ibni gulaami ah. waa waajib midka horeeya inaad ka dhigto daraba ibni ibni icraab miyuu ka muuqana waa ismu mudaaf ilaya almutakalim gulaamina waa ismu mudaaf ilaya almutakalim ama waxaad tiri daraba haada haada اه اما واحد ضرب هذا ذاك اه ضرب هذا من كان وحو كراعي ذاك القاعد لبا فاعل اسم شارع محرابك كاغا موقنا markaas oo kale maxaad sameynay kii horeeyo faa'ilkiya ama waxa tiri darabat suuda salma darabat suuda salma ya faa'ilka dhige mid ka horeeyo wax kale ma leh ila calaamad kale lagu kala saarmaan labadu waa mu'annas soo ma jeed kuwa adiga ha حاد إشارة ضربة مركز جاء ضربة حاد إشارة حاد كدورة حاد كدورة حاد كدورة يا هذا واحد وانت أكل لنا ماذا وحسوك لي هو تان كنا ينهار مري واحد رأينا واحد ضم مري كرتين آه إنك كنت واحد يقول ضم مري اللي طريقي أهم dariiqii ahaan tilmaamayn marka saddexdaas marna maxaa waajiba faacilku inuu horeeyo saddexdii mar meel meel la fahmo midka koobaad uu noqday mafcuul bihigii yaa maxsuuru fiihi ah kan labaadna muxuu noqday faacilkiiya damiir muttasil ah. kan saddexaadna muxuu noqday inaan labsi laga cabsado daraba haada daak darabat sucda salma daraba muusa ciisa daraba hulaami ibni amase daraba ibni kii horayba faacilkan ah. kii aad hormarido faacilkii kan mar laakiin haddii calaamad la arko maya jawaabtay noqe oo anagii nidhi hadda haddaan nidhaahno daraba sucda daraba sucda muusa waa kala hormari karna waa kala hormari ah, karna waxaan dhihi karnaa daraba sucda muusa waxaan dhihi karnaa daraba muusa sucda labada waa noo banaanta maxaa markaa iskuma darsami karaan calaamadan hayn ah, calaamadan hayn waay waqad yataqadamu inuu hormaraa la arkaa anta iska bilaabay meeshaasa noo joogo عشر إيه برضو